ka bixinaynay halista sixirku leeyahay diin ahaan iyo dadnimaba waana sida ilaahay ku tilmaamay subxaanahu wa tacaalaa sixirka xaqiiqadiisa iyo nihaayadiisa iyo biyo kama dhibcaankiisu waxa weeyaan cidda baranaysaa waxay baranaysaa maa yaduruhum walaa yanfacuhum inna wax faa'iido ah iyo wax wanaagahoo sixirka isticmaalkiisa laga helo sinaba waa loo baadi doonoo ma jirto marka sixirku siyaabo badan ayuu insaanka iyo bini aadmiga ugu soo tallaabay magacyo badanna waa loo isticmaalay sixir dhammaantiina aasaasihiisa iyo mucallimkiisu waa shaytaan waatabacuu maa tatlu shayaatiinu calaa mulki sulaymaana wamaa kafara sulaymaanu walaakina ashayaatiina kafaruu yucallimuuna annaasa asixra markaynu halkaa ka duulayno farsamooyinka ibliiska iyo shaydaanku waynu ognahay marka uu hoosaasinayo ee uu khayaamaynayo insaanka uu cadowga u yahay wuxuu isticmaalayaa erayo aada iyo aada u qurux badan oo aan qofka bini-aadmigeen u fiirsani aanu dhaadaynin halista ku jirta markaan ku soo dhowaanay waxaynu isdul taagnay cilmiga sixirka iyo mafaatiixdiisa iyo halka uu ka unkamo waxay leeyihiin culimada sixirku iyagoo sixirka mar walba inoogu sheegaya cilmu cilmulxikma awtaaddoodana ku sheegaya alxukamaa cilmigaas waxay leeyihiin waa cilmiga lagu ogaan karo ismullaahi alacdam ismullaahi alacdam aladii man dacaahu laa yarudduhu allahu subxaanahu wa tacaala markayna ambiyeen ama ay dadka ka aqbalay ay ambinayaanna waxay idhaahdeen haddii aad u cishqisan tahay ood rabto inaad ismullaahi alacdamka ogaato toddoba waddo mid unbaa kuu furan toddoba waddo mid unbaad ku gaadhi kartaa ismullaahi alacdamka toddobadaa waddo mid walba khayaamada ku jirta iyo waxay u irkanayaan iyo waxay u laasimeen waynu ka soo hadallay mid walba farsamaa ugu jirta ujeeddo iyo maqsadna way ka leeyihiin waxaynu ka hadlaynay habeenkii u dambeysay waxaana yidhaahdaan addacawaat ama alaqsaam ama alcasaa'im taa doontoba ugu yeedh oo waa erayo iyo kelimaad ay isticmaalaan oo ay ugu tala galeen inay ku dalbadaan oo cawn iyo gargaar ay kaga dalbadaan saaxiibbadooda shayaadiinta awey ah arrinka caynkaas ah waxaynu soo tilmaannay inay jiraan dacwaad caalamka oo idil sixiroolayaashoodu ay isticmaalaan hadday tahay buudiisam diinta buudaha kuwa haysta iyo kuwa hinduuska haysta iyo kuwa diinta nasaarada haysta iyo diinta yahuudda kuwa haysta iyo muslimka leexday ee saaxiroolaha raacay mid ka dhaxaysa baa jirto dhammaantood luqooyinkooda loogu tarjamo ereyada ay isticmaalayaanna ay kuwanuun yihiin waxaana ugu sidata bay yidhaahdaan dacwada iyo ducada ama qasamka qasamku waxa weeyaan waa wacad iyo dhaar lasla qaadanayo oo qofkan isticmaalaya iyo jinkan la adeegsanayo wacad dhex maraya weeyaan qasamkaas ka ugu sitaa waxa weeyaan bay idhaahdeen midda la yidhaahdo barhatiyada waataynu habeenkii dhoweyd ka soo hadalnay barhatiyada waa siddeed iyo labaatan isam siddeed iyo labaatankaa isam mid keliya oo daliil ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada rasuulka looga hayaa ma jiro waa asmaa isbaraanbaraysa oo xataa kuwan isticmaalaya marka la weydiiyo macaanida asmaadana ay leeyihiin iskuma waafaqaan isam walba nin walba waxay la ahaatunbuu ku macneeyaa asmaadaas dhammaan sixiroolayaasha caalamka oo dhan way ka dhexeeyaan waxaynu odhan karnaa waa diinta keliya ee midaysa diimaha baatilka ah oo dhan weey towxiidal adyaanka ay baadi doonayaanna waa halkay u wadaan weeyaan aakhirka waxa lagu midoobayee diin la-aanta ahi waxa weeyaan waa sixirkaasun kaasoo qof walba loogu sheegayo uu luqada uu garanayo marka waxaynu ka soo hadalnay toddobada dariiqo ee isamka ilaahay ee acdamka ah lagu ogaado sirta ku jirta inay tahay in ilaahay lala maamulo uunka in ilaahay lala maamulo dunida maadaama aada ogaatay bay odhanayaan sirta ilaahay dunidan ku maamulo adigana wax kuu diidayaa ma jiro inaad la maamusha kutubtooda sida ku qoran baan in badan idinku dul aqriyey waxaanan idinku celcelinayaa inaad fahamtaan halka loo wado makhluuqaadka oo ah inay caabudaan shayaadiinta iyo jimanka oo la weliba loo xarakaysiiyo oo la jeclaysiiyo shirkiga iyo gaalnimada erayadii ay iyagu qoreen oo sidoodii ah kutubtooda ku qoran baan mar walba dhegihiinna maqashiinayay waxaanu odhanayaa manbacu usuulu lxikam xikma albuuni uu qoray wa calaa haadihi alculuum culuumtaa toddobada ah madaaru tasriif bisiri alkhaaliqi fi lmakhluuqaat waa udubdhaxaadka ay ku wareegayso sirta ilaahay dunidan ku maamulo haddii sirta ilaahay dunidan ku maamulo aad la yeelato oo aad fahamto adiguna adduunyada waad maamuli doontaa marka qof kastoo caamaya oo taa loo sheego oo aan towxiidkiiyo islaamnimadiina aanay u muuqan wuxuu is odhanayaa maad adiguna satallaydada duulisid marka masaladan dacawooyinka ama ducooyinkan la akhriyayo ama e, aqsaamtan la akhriyayo ama casaa'imtan la akhriyayo dhammaantood waa asmaa maa anzala allahu biha min sulطaan wax allaaliyo wax daliil ah oo ilaahay kitaabkiisa ku soo arooray ama sunnada rasuulka ku soo aroortay oo asmaa'dan tilmaamaysaa ma jirto in ilaahay lagu baryana wax deliilo loo hayaa ma jirto hadday asmaa'dani sax tahay maxay buudiisamka iyo hinduuska iyo nasaarada iyo yuhuudda intaba ugu adeegayaan ila waxbaa la isweydiiyaa marka aada barhatiyada aqrido ama aada jaljaluutiyada aqrido ama nin kaloo maxaanku idhaha nasraani aqriyo intan adiga kuu adeegaysunbaa u adeegaysa waa maxay markaa farqiga idiin dhexeeya adigoo muslim ah iyo ka nasraaniga ah ee ay wada aqriyeen asmaa'danu ay wada aqriyaan asmaa'dan lagu yidhaahdo haddii aan la yidhaahdo jaljaluutiyada ee caawa aynu ka hadlayno jaljaluutiyada aynu caawa ka hadlayno baaraka allaahu fiikum waxaa la yidhaahdaa taqriiban waa siddeed iyo konton isamwey baasha lagu yidhaha jaljalwutiyadu waa siddeed iyo konton isam wey ilaa iyo lixdankana way gaadhsiiyaan jaljalwutiyadu waxay ku alifan tahay shicir iyo nadmi way ku gabyaan marka labay u qaybiyaan jaljalwutiyada waxay yidhahdeen jaljalwutiyatu suqraa iyo jaljalwutiyatu alkubraa jaljaluutiyatu suqraa iyadu waxay ka kooban tahay lixdan bayd bay ka kooban tahay tan kubraaguna waxay ka kooban tahay saddex boqol iyo lixdan bayd oo gabayay ka kooban tahay dhammaantoodna waxaa lagu tirinayaa waa asmaa iyo magacyo aan ilaahay loo nisbayn karin wamaa anzala allahu biha min sulطaan wax iyo maxaanku idhaha daliil cad oo ilaahay kitaabkiisa ku soo arooray sunnada nebiga ku timi midna lama hayo midna looma hayo asmaa'da noocaas saddex boqol iyo lixdankaa bayd ee gabayga ah waxay ku odhanayaan markaad doonayso in aad noqoto nin ruuxaaniya oo karaamaysan oo warkiisa dhaqso loo maqlo oo caalamka maamuli kara waa in aad gabaygaa saddexda boqol iyo lixdanka bayd ah maalintii waa inaad aqridaa siddeed iyo labaatan jeer waa saddex boqol iyo lixdan bayd ayaa waxay odhanayaan maalintii waa inaad aqridaa intaasoo jeer mararka qaarkood waxay ku odhanayaan waa inaad aqridaa toddoba jeer siddeed jeer markuu gabal ku dhaco iyo markuu waagu beriyo waxaana la baadi doonayaa inaad ismullaahi ka hesho asmaa'da ilaahay waa la yaqaan kitaabka allay ku soo arooreen sunnada rasuulkana way ku soo arooreen waxaan qofka muslimkii hiliqi karaynin asmaa'da ilaahay iyo kitaabka alle ku taalla iyo asmaa'da nebiyulaahi moxamed inoo sheegayna lagu heli maayo karaamo iyo wax gargaar ah asmaa'dan shaydaaniga ana waxaa lagu helayaa wax allaaliya waxaad doonto ilbidhiqsigeed baad ku helaysaa haadaa waa shay aad iyo aada loo qariibsan karo ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu wacdi noogu qaaday haddii asmaa'diisa wanaagsan aynu ku barino inuu ilaahay inoo gargaarayo wuxuu ilaahay qur-aankiisa ku yidhi subxaanahu wa tacaala qul idcu llaaha aw idcu araxmaana ayanmaa tadcuu falahu alasmaa'u alxusnaa qul idcu llaaha aw idcu araxmaana ayanmaa tadcuu falahu alasmaa'u alxusnaa marnaba sunnada nebiga ku arki maysid iyo qur'aanka kariimka qul idcuu barhatiihim ow idcuu kariirin midna ku maqli maysid sunnada rasuulkana asmaa'dan meella kagama soo aroorin mar kale ilaahay subxaanahu wa tacaala qur'aankiisa wuxuu inagu yidhi walilaahi alasmaa'u alxusnaa fadcuuhu biha wadaru ladiina yulxiduuna fii asmaa'ih sayujzawna maa kaanuu yacmaluun suuratu alacraaf ilaahay asmaa fiicfiican buu leeyahay ilaahay ku tuuga oo iskaga taga asmaa'dan la leexleexinayo asmaa'dan la leexleexinayo suuraddan iyo warkanay inoo sheegayaan waxay uun iila miihaal tahay marka lagu idhaahdo barhatiyada lagugu soo gurmanaya ama jaljaluutiyadaad wax ku helaysaa laakiin asmaa'da ilaahay ee wanaagsan allahu alraxmaanu alraxiimu almeliku alquduus assalaam asmaa'daasi waxba ma tarayso mararka qaarkoodna ay ku odhanayaan asmaa'daanaannu aqrinaynaa kuwaasay la macno tahay oo asmaa'da ilaahay maalan sidaan tusi doonno isamka caynkaasi wuxuu la macnaa isamka ilaahay carabiga sidaas haddaad ku tidhaahdo bal waa yahay isamkan jeljaluutiyada ee aynaan fahmayn dhan inooga dhig kanaad leedahay wuu la macno yahay haddaan ku celceliyo ka warran isamkan aan garanayo macnihiisa ilaahayna uu igu yidhi igu bari haddaan kaa isticmaalo ka warran isaga wax ma ku helaya aa waxaa lagaa rabaa inaad alfaaddaa aqrido erayadaa inaad aqrido oo weliba laaxinka ka ilaaliso xataa xarakada aad u ilaaliso oo aanad weliba dhaafinin sidaa lagugu dhigay inaad u dareerisaa lagaa rabaa asmaadaa aan kuu macneeyey macnahooda ma isticmaali karaysid waxaa ku anfacaysaa waa jaljaluutiyada iyo barhatiyada iyo maxaanku idhaahdaa eh, rashiidiyada iyo kuwii la midka ahaa kuwa isticmaal taa macnaheedu waxa weeyaan marka lagu idhaahdo intaasoo jeer saddex boqol iyo lixdan bayd ku celceli adigoo guri madow dhex jooga macnaheedu waxa weeyaan in lagaa mashquuliyo dikrigii ilaahay inagu addoonsaday subxaanahu wa tacaala aladiina aamanuu watatma'inu quluubuhum bidikri illaah alaa bidikri illaahi tatma'inu alquluub marka lagaa firdhiye lagaa fogeeyo asmaacda rabbi ee lagu kalsoon yahay ee lagu xambaariyo barhatiye iyo jaljaluutiye iyo rashiide iyo wixii la mid a waxay soo baxaysaa uunay la macno tahay qiso soomaaliyeed oo aad iyo aad u layaab badan waxaa jiri jiray islaan xayn yar bay lahayd xayntaasay iska ilaashan jirtayoo habeen habeenada ka mid ah ayaa xayntii kadib jirtay oo ay soo hoyan weyday adduunna intaasaabay haysataa dabadeedna wadaad ay ku ogeyd reerka ayay u timid oo waxay tidhi aw hebelow xayntii yarayd way iga dib jirtaye inaba igu nabaadiina xidh aw hebelow xayntii way iga dib jirtaye igu nabaadiina xidh markaasuu ku yidhi ilaahay baan kuu baryi doonaa markaasay ku tidhi aw hebelow ilaahay ha igu hallaynine adigaan kuu kalsoona iigu nabaadiinay oo xaqiiqo dhacday weeye aw hebelow ha igu hallaynine ilaahay ha igu hallaynine iigu nabaadiinaxid xoolaha ninka maanta ila barhatiye iyo jeljaluutiyaad gurmad ku helaysaa oo gaal iyo islaamba aqriyaan yahuud iyo nasaaraba aqrido ee kula allaahu alraxmaanu alraxiimu almeliku alquduusu waxba ku cabimays waad ku xiiqaysaa uun waa qof caqiidadiisu ay dhaawacan tahay weeye marka jaljaluutiyada aad iyo aad bay u ixtiraamaan weliba dadka acaajimta ah iyo suudaanta iyo maxaa makhaaribadaasa aad iyo aad u isticmaasha makhaaribadaa ayaa aad iyo aad u isticmaasha hindiduna aad bay u isticmaalaan marka eh, waxay leeyihiin bahasha lagu yidhaahdo jaljaluutiyadu qiimo gaara bay noo leedahay bay yidhahdaan hadalladii ay ugu markhaati kacayeen bal iyagoo mowqifkay ka taagan yihiin jaljaluutiyada waxay yidhaahdeen falammaa kaana cilmu ruuxaaniyati ruuxu culuumil xikmiya culuumta ruuxaaniyada la ydhaha waa tan dee lagu soo xaadirinayo shayaadiinta iyo ruuxaanta cilmiga lagu soo xaadiriyo eeg waxaynu nidhi toddoba masalo ayaa ruuxaanta lagu soo xaadiriyaa hadday yacni tahay tirada iyo hadday tahay xuruufta iyo hadday tahay xidigaha waataynu saa u soo tirinnay waxa ugu sita bay leeyihiin ducooyinkan marka wuxuu yidhi cilmiga ruuxaaniyaadka ee ruuxaanta lagu soo xaadiriyo waxaa ruux ah jasadku sow ma iyo jasad kama koobna bini aadmigu sidaasoo kalea ah, cilmiga ruuxaaniga ah ruuxdiisa asalka ay ah waxa weeyaan culuumtan dacawaadka ah wey wa kaana min ahami mataalib alcasiima casiimooyinka iyo ducooyinka la aqriyo kuwa ugu muhiimsan aljaliilati ee ugu qiimaha badan almacruufati ee loo yaqaano bidacwati aljaljaluutiyati loo yaqaano jaljaluutiyada waxay noqotay limaa xawathu waxaana loo doortay waxay koobtay min alasmaa'i waalaqsaami magacyo iyo wacadgal fara badan baa ku jira walimaa fiiha min al alasraari alcidaam jaljaluutiyada waxaa laga helaa sir aad iyo aad u weyn waalkhawaasi aljisaam iyo khaasiyado iyo waxyaalo dheeraad oo dadka aad la dheeraanayso o aad ka sidanayso sidaa darteed markay jaljaluutiyadu qiimaha yeelatay kallama calayha kaiiru min alxukamaa'i waxaa aad iyo aad qalin ugu qaatay xaashi oo ka hadlay in badan oo badan oo xukamada ah waa sixiroolayaasha arbaabi alkhawaasi weliba dadka khusuusiyaadka ah baa arrintaa u banbaxay bay yidhaahdeen waxaan u socdaa ee aan rabaa inaan idiin markhaatigeliyo inaanay jeljaluutiyadu diinteenna ka mid ahayn wuxuu odhanayaa wadaadkani waclam anna alamlaaka almuwakkaluuna bikhidmati hada alcasiima amaaniyatun waxaad ogaataa ayood markhaati ka noqotaa buyna leeyahay asmaa'dan aan kuu yeedhin doono ee la yidhaha jaljaluutiyada waxay soo dabtaa oo ku adeega siddeed malag ayay awood u leedahay inay howlgeliyaan siddeed malag baa baayay ku shaqaysaa malag walbaana kumayaal kumayaal caalam asufli iyo caalam alculwi ayuu maamulaa caalam asufli waxay u yaqaaniin shayaadiinta khubasada ah ee xunxun ee fasahaadka ka shaqaysa kaasay caalam asufli yidhaahdaan caalam alculwina waxay u yaqaaniin jinka aan dhibaatada iyo maxaanku idhahda shirkiga lahayn say iyagu aaminsan yihin iyo malaa'igaha malag walba waxaa hoos yimaada guutooyin dhan oo caalam asufli iyo caalam alculwi ka kooban siddeeddaa malag malag waliba hal maalin buu qaabilsan yahay sabtida midbaa iska leh axaddana mid kalaa iska leh halu majara asmaa'da lagu soo xaadirinayaana waa isku mid keliya siddeedda malag ee heeganka ah ee qof kasta oo jeljaluutiyada akhriya ay u soo xaadirayaan waa siddeeddan malag mid waxaa la yidhaahdaa rafyaa'iil midna waxaa la yidhaahdaa kasfiyaa'iil ka aynu calayhi salaatu wasalaam aynu naqaanaana waxa weeye jibraa'iil mid kalena waxay u bixiyeen samsamaa'iil malagga aynu naqaane kale waxay soo qaateen mikaa'iil malag aynaan garanayn waxay yidhaahdeen safrayaa'iil sarfayaa'iil mid kalena waxay yidhaahdeen canyaa'iil axiib damqayaalaaya axiib damqayaalaya ayaa la yidhaahda wuu yidhi ka sideedaad taxiid maqyalyaa weliba waxay odhanayaan taxiid maqyalyaa huwa ara'iis saasaa ku qoran kitaabkooda taxiid maqyalyaa waa ra'iiska malaa'igta innagu haddaynu muslimiin xaqaa'iqaan nahay in malaa'igta uu xukumayaynu aaminsan nahay jibraa'iil markaa jibraa'iil taxiid maqyalyaa ayaa u taliya bay leeyihiin uu hoos yimaadaa ra'iiska malaa'igtoo dhani waa taxiid maqyalyaa waxa ay tirinayaan ee magacyo waxaynu ka garanaynaa jibraa'iil iyo mikaa'iil inta kaleo dhan wax allaaliya wax sanadoo loo hayo ma lahaa min sulطaan wax daliila iyo wax sultaano min cindi illaahi looga haya aslan ma jiraan aslan ma jiraan waxay leeyihiin malaa'igtaas markaad aqrido markiiba way soo gurmanayaan malag walbaana marka uu kuu imanayo astaan uu kuugu soo xadiruu leeyahay malaa'igta ma arki kartid laakiin waxaad dareemaysaa in jawigaaga wax ku soo kordheen markaad aqrido jaljaluutiyada gurigaagii markaad fadhido oo aad sarfal cammaar samaysay oo dhammaan wax allaaliya wixii guriga ku jiray malaa'ig iyo jaan iyo jinba aad ka eriday oo asmaadii lagu eriyeyey aad isticmaashay ee gurigii uu khaali noqday ee aad diljaluutiyadii akhriday gurigii dareen baa ku soo kordhaya dareen baa ku soo kordhaya dhaqdhaqaaq baad dareemaysaa sanqadh baad dareemaysaa hadal guhaadle baad dareemaysaa oo aad iyo aad u kulul marka waxaa lagaa rabaa inaad maracad oo nadiifa ah meel hortaada aa ku gogasho halkaasaa malaa'igtu ku soo degaysaa malaa'igtu maradaa yaree cadeed gogashay ayay ku soo degaysaa markay ku soo degto adigaa dalbaday ee ujeeddadaad lahayd baad u sheegaysaa weliba waad u dedejinaysaa sidaan habeenkii dhoweyd idiin sheegay waxay odhanayaan malaa'igahaasu waxay soo beerdareeyeen oo ay ka yimaadeen shaqadii loo igmaday waxay rabaan deg deg inay ugu noqdaan ilmaha yaraa carruurtaabaan dawxa yeelay malag malaa'igta ilaahay ka mid mida ayaa shaqadii loo igmaday intuu iskaga soo duulay oo barhatiihim loo aqriyey ama macaanku idhaa jaljaluutiye loo aqriyey buu kuugu yimi gurigaagii oo maro yaroo cad aada u gogashay oo shar iyo khayr waxaad weydiistaba uu kuu yeelayaa subxaana allahi alcadiim wamaa natanazalu ilaa biamri rabbika lahu maa bayna aydiina wamaa khalfana wamaa kaana rabbuka nasiya malaa'igtu iskama timaadda uun barhatiyana kuma soo jillaabanto marka waxyaalaha khuraafaadka ah ee aan maangalka ahayn ee khusacbalaadka ah ayaa lagaa dhaadhicinayaa shayaadiin waaweyn baa dalbaysaa markaasay magac faalsaa kuu dhiibayaan magac faalsaa ilan waa kaafir ilaahay ka go-ay oo mushrig ah oo gaal ah oo cadaab ku tala galay marka uu kuu yimaado inuu jibriil jibriil sheegto maxaa u diidaya inuu mikaa-il sheegto maxaa u diidaya malaa'igta ilaahay tasaruf bay leeyihiin laa yacsuuna allaha maa amarahum laa yacsuuna allaha maa amarahum marka markuu soo dego ayuu luqo adag wuxuu ku odhaya ana jibriil haye ma timi waanimi fadhiiso oo waxaa lagaa rabaa markaa ayay ku leeyihiin inaad madaxa hoos foorariso waanad madaxa kor u qaadin oo dabadeedna aad u ducayso baaraka allaahu fiikum waadna sharafteen caynkan iyo caynkan inaad tidhaahdaa lagaa rabaa dabadeedna markiiba waa inaad ujeeddadaadii iyo maqsadkii aad toos ugu sheegtaa mala wayla fahamteen khayaamada meesha ku jirta iyo been abuuradka ilaahay diintiisa iyo kitaabka ilaahay laga been abuuranayo waana ku dhiiranaan lagu dhiiran yahay malaa'igta ilaahay in wax allaaliya waxay doonaan laga sheego waa wax laga xishoodo oo aan iimaanka xaqiiqada iimaanka saxdii aanu ina siinaynin malaa'igta ilaahay baa cisyaan kugu caawinaysa shar iyo khayrba kugu caawinaysa markaad u yeedhato intaasaabad ku fahmaysaa waxaanu inay yihiin wax been iyo khuraafaad ah marka haddii aan in yarkaa maqashiiyo asmaa'dan ay yidhaahdeen jaljaluutiya laydhaa inay asmaa'ullaahi alxusnaa noqdaan ha joogte xataa maqalka aad maqlaysa dhegahaaga ayaan ku raaxaysanayn oo aan yeelaynin waxay yidhaahdeen aajin ahuujin jaljalyuutin jaljalad hiih hal halhalad daydagad halmahad shamaakhin ashmuukhin damdaamin baasikhin shalan sharan dakhin barhuutin yaahin yuuhin namuuhin waxaa soo midho wey yaahin yamuuhin namuuhin bay waxayna leeyihiin waa asmaa'dii ilaahay subxaanahu wa tacaala ya <laughs> waxay ku leeyihiin asma'dan laftoodaad ka dhex asmaadanay qaarkood hal macno laba isim bay hal macno keliy ku wada sheegayaan war markii hore haddaad macnahaa sheegtay kan labaad soo celintiisu muxuu macno leey maalan aajin buu ku odhanayaa wuxuu la macno yahay aajin iyo yaahin labadaasi allah bay la macno oo haddii siddeed iyo kontonkii isam aajin uu allah la macno noqday dee kaa horay baynu u akrinay maxaad inoogu soo laba celisay mar waxay ku odhanayaan ii iyo sharantakhin labadaa ism wuxuu la macna yahay alxayu haddii alxayu mar aynu sheegnay maxaad inoogu soo laba celisay waa taxsiil alxaasili leene waan haysanay ka hore daydahin iyo salsalat ayuu wuxuu ku odhanayaa alkaafi bay la macnatay labaduba marka waxaani wax la isu geegeeyey oo loogu talagalay khalqiga in lagaga mashquuliyo diin islaamka waa sidii ay qurayshi samayn jirtay oo ay nebiga markuu qur'aanka aanka akhriyayo salawaatullaahi wasalaamu caleyh ay odhan jireen laa tasmacuu lihaada alqur'aani walqow fiihi lacallakum taqlibuun in muslimka ama qofka mu'minkaa ah laga mashquuliyo dikriga ilaahay oo iih iyo aah iyo shalmuukh iyo shalmaakh lagu maxaan maxaanku dhaha mashquuliyo waa maqsadka ay leeyihiin asmaadan sideed iyo kontonka ah yaa sameeyey baad moodaysaa se iyagu aaminsan yihiin waxay odhanayaan waxaa alifay sayidinaa cali radia allahu tacaala canhu wa ardaah waa kadab been abuur sideeda awey ah sayidinaa cali oo ilaa markii uu dhashay ilaa iyo markii uu dhintay mer keliya aansana ma sujuudin siddeed jir buu ku muslimay islaamnimo iyo towxiidna wuu ku godgalay baa waxay leeyihiin jaljaluutiyada isagaa alifay sidaa darteed baa ummadaha ugu badan ee jaljaluutiyada isticmaala waa shiicada quruunta shiicada la yidhaahdo ayaa jaljaluutiyada isticmaala sixirka ah iyaga oo ka dugsanaya sayidinaa cali baa alifay aad iyo aad bay ugu been abuurtaan saalixiintii iyo taabiciyiintii iyo saxaabadaba nimankan sixiroolayaashii mar hore waxaan idin dareensiiyey masalooyin ay leeyihiin xasan albasri ayaa mowqifkaa ku tegey masalada caynkaa iyo caynkaasa waxaa qaba xasan albasri ayna soo yidhaahdeen in badan waxaad arkaysaa iyadoo culimmada ajillada ah ee aynu taabacno kutubtooda daalacanno ay u nisbaynayaan kutubaha sixirkaa qaarkood tusaale yar baan ku siinayaa imaam alhazaali moxamed bin moxamed imaam alghazaali waxay leeyihiin eh, imaamkaas eh, kitaabkiisa la yidhaha awfaaqa waa kitaab loo abuuray awfaaqdii aan halkan idinku tusayey ee eh, murabacaadka iyo muhalahaadka iyo mukhamasaadka lahayd ee shaxdii yaraydee maxaanku dhaha shantarada ahayd waxa sameeyey bay leeyihiin ama kitaab uu alifay la yidhaahdo alawfaaq waxaana iskale bay leeyihiin khasaali raxmat ullaahi calayh muqadamadiisa waxaa la yidhaha beenilug la qabtay leedahay muqadimata uu qoray awfaaqa ay u nisbaynayaan imaam alhazaali ay u nisbaynayaan raxmat ullaahi calayh bay yanii ay leeyihiin isagaa leh dib ruuxaani liljismi اlinsaani mid la yidhaahdo bay leeyahay bay yidhaahdaan mujarabaad alkhasaali kitaab la yidhaahda ayuu qoraybay yidhaahdaan waxaasoo dhan waxa weeyaan way ku been abuuranayaan waxayna ugu been abuuranayaan waa culimo sumcad ku leh fii khilaali lmuslimiin muslimiinta dhexdooda waana culimo kutub badan qortay oo kutubtooda aan la soo xasrin karin oo lagu dhex qarin karo hal iyo laba kitaab waxaa la yidhahdaa marka taariikhda imaam alkhasaali laga warramayo kutubta uu alifay laba boqol oo kitaab korbay bay u dhaaftay imaam alkhasaali kutubta uu alifay laba boqol oo kitaab oo qaarkood dee mujalladaad intee la aleega oo sheekhu de qaarkood fiqiga idiin aqriyo wajiiska iyo wasiidka iyo maxaanku idhaahdaa minhaajka iyo laga soo diimayn guuriya kutubtiisa laba boqol oo kitaab ka badan buu leeyahay marka laba saddex kitaab in loogu qariyo muslimiinta wax culaysama keenayso marka awfaaqa aad aqrido safxaddiisa ugu horraysa wuxuu odhanayaa wuxuu deliil u soo qaadanayaa eraye uu odhanayo imaam ninkan lagu yidhaha buuni saaxibu shams almacaarif alkubraa saaxibu manbac wasuul اlxikma kitaabkana iminka aqriyayna manbac wasuul اlxikma ninka iska leh oo buuni la yidhaahdo ayuu eraye uu qoray ayuu istidlaalsanayaa isyani markhaati ka dhiganaya imaam alkhasaali baa wuxuu soo deliishanayaa e, buuni ereyadiisii imaam alkhasaali raxmat ullaahi calayhi wuxuu dhintay shan boqol iyo shan hijriyada shan boqol iyo shan ayuu dhintay buunina wuxuu dhashay shan boqol iyo labaatan shan boqol iyo dhalashada buuni shan iyo toban sano ka hor ayuu wafaaday imaam alghazaali may fahmaysaan buuni baa dembeeyey oo weliba ka dembeeyey shan iyo toban sano ka bacdi buu dhashay buuni haddana awfaaqa wuxuu deliishanayaa kelimaadkii buuni buu deliishanaya imaam eh, buuni sidaa iyo sidaasuu odhanaya ayuu deliil ka dhiganaya kayf yatasawar nimaa noolaynba wakhtiga kani uu dhashay sidee baa loo deliishan karaa kalaamkiisa ila maba jiro eh buuni maba jirin markuu khasaali jiray haddana awfaaqiisa wuxuu deliishanayaa erayadii buuni wa absad miaal waxyaalaha ay ku been abuuranayaan waxaa ka mid a kutubta ay ku been abuuranayaan maalan imaam suyuuti raxmat ullahi caleyh imaam suyuuti kitaabu raxma ay leeyihiin imaam suyuuti baa leh haadaa kadib waa khuraafa waxa ka buuxa waa shirkiyaad iyo khusacbalaad iyo waxaan maxaanku idhaahdaa iimaankaagu aqbali karayn baa ka buuxa marka waxyaalahan laysu geygeynayo ee hadday barhatiyo tahay iyo hadday mid kale tahayba waxa weeyaan waa mashquulin la mashquulinayo maskaxda iyo quluubta muslimiinta oo lagu xidhayo haddii alla ka dhigo shaytaan iyo cadowgooda ayaa lagu xidhayaa marka intaa haddaan kaga baxo ila fahamte malaha maxaanku idhaha jaljaluutiyada inaan sayid calina lahayn masaladan jaljaluutiyadii asmaadana in caalam wax allaaliya wixii sixiroola uumiyaha oo dhan inay isticmaalaan Eh, marka inaanay u khaas ahayn ahaynuun muslimiinta eh, maxaanku idhaahdaa fasahaaday ee balowda ee sixirka isticmaasha eh, ila fahamtaan u malaynaya hal masaloo yar baan iyana isdul taagayaa oo ay isticmaalaan sixiroolayaashu oo ay weliba ku harowsadaan dadka caamada ah masaladaas waxaa la yidhaahaa qiraa'at almandal miim nuun daal lam mandal baa la ydhaa af carabiga waxa weeyaan waa waxyaalahan laga dhex daalacdo koobka ama fijaanada ee intay asmaadan jaljaluutiyada ama asmaa'da barhatiyada inta la aqriyo baa ilmo yar baa loo yeedhayaa oo aan qaan gaadhin koobka wax yaroo ama saliid ama waxuun qofku maxaan ku dhaha wax ka dhex muuqan karaan ayaa ilmaha yar inta wejigiisa aayado qur'aana lagu aqriyo aynamaa takuunu yaati bikum allahu jamiican iyo wixii la mid a fa basaruka xadiid iyo aayadaha inta ilmaha wejiga lagaga qorqoriyo magacyo kale ayaa waxaa la odhanayaa koobkan fiiri ilmahaasi koobkaasuu eegayaa kan sixiroolihiina madaxa ayuu ilmaha saa u qabanayaa markaasuu akhriyaya barhatiihim barhatiihim kariirin kariirin tatliihim tatliihim tuuraanin tuuraanin basjalin basjalin zamjalin ayuu waxbuu akriyayaa deedna ilmihii telefishon buu ka dhex arkayaa koobka isagu ilmuhu wuu maqlayaa waxaan koobka ku dhex jira hadalkooda wadaadkan barhatiyada akhriyayaase ma maqlayo iyagu way maqlayaan fariinta ilmaha loo dhiibo waxaad ku tidhaahdaa caynka iyo caynka yarkii wuxuu odhanaya wadaadku wuxuu idin yidhi caynka iyo caynkaa markaasuu wadaadku odhan maxay kuugu jawaabeen waxay iigu jawaabeen caynkaa iyo caynkaa inta badanna waxay ku harowsadaan inay ku baadi doonayaan wixii laxaday iyo eh, sariqada iyo wixii la mid ah ayay ku baadi doonaan mandalka waxa markaa mashkeladiisu tahay ilmahaa yare la isticmaalsiinayo mandalka ee tv-ga shaytaaniga ah loo shidayo ee koobka laga dhex tusayo koobkiibaa wuxuu u noqonayaa shaashad dhan oo weyn wuxuu ku odhanayaa imse qof baad aragtaa wuxuu odhanayaa intaasaan arkaa saddex baan arkaa afar baan arkaa oo <coughs> maxay xidhan yihiin koofiyado dhaadheer bay xidhan yihiin jubbadana way wataan wuu arkayaa ilmuhu caadi wuu arkayaa maxay sitaan waramay sitaan wuu odhanayaa marka waxaad ku tidhaahdaa alaabtii caynkaa iyo caynka ah ayaa xaday waxbay iska odhanayaan hebel baa xaday hebelaa xaday miskiin yaroon adduunka wax ka ogeyn baa la surayaa oo waxaana yidhaahdaan kaadi sharta iyo eh, maxaanku idhaahdaa eh, luqmatalxajarka iyo noocyada kale iday isticmaalaan maalan oo marka maalan wax la xadaa waxaa la odhanayaa intii meesha ka dhoweyd oo dhan ha la soo ururiyo siyaabo badan bay u isticmaalaan wadaadkii markaa waxaan yaqaanay baa loo yeedhayaa qaarkood waxay samaynayaan wuxuu odhanayaa intuu eh, wareeg yar daa'irad jeexo ayuu odhanayaa dadkii laga shakisanaayo o dhan oo daa'iraddan soo fadhiista daa'iraddaa la wada fadhiisanaya markaasuu akhriyayaa asmaa'dan shaydaanigaa markuu dhammeeyo ayuu odhanaya kaakaca midun baa kici waayaya <laughs> oo dhulku ku dhegaya <laughs> haa kanaa xaday baa la odhanaya marka qaarna waxay sameeyaan kildhi yar bay soo qaadaan kildhiga ayaa la odhanaya dadkii meesha joogee wax lagu xaday oo dhan kaalaya soo fadhiista kildhiganu markaa wax ku aqriyaya dabadeedna kildhigii wax odhanaya odaygii dhaqaaqa kildhigii midunbu iska daba dhaqaaqaya jimbaa kaxaynayo qaadaya anaa aatiika bihi qabla an taquuma min maqaamika wa innii calayhi laqawiyun amiin kildhigan dhaqaaqayaa iskama dhaqaaqina jin aynaan inagu arkaynoo la dalbaday ayaa la daba dhaqaaqay miskiinkan qaarna waxay sameeyaan wuxuu odhanayaa roodhi keena ama laxoox keena laxooxdii baa wax lagu qorqorayaa waslad waslad baa loo goynayaa dadkii meesha joogay baa la isugu yeedhayaa luqmatalxajar baa la idhaayoo dadkii baa la odhanayaa cuna midun baa ku merganayaa <laughs> mid bay isku taagaysaa markaas ha adigaa qaada xoolihii war ma qaadin war allahay ka alla war wadanahaaga way noo sheegeen wax yagana sii waa lagu nabayaa marka eh, kanna waa kan oo la daawadsiinayo telefishinka shaydaaniga ah oo koobka dhexdiisa mandal baa la yidhaahdaa waxaana la soo xaadirinayaa jiban baa la soo xaadiriyaa laakiin caaqibada dambe ilmaha dhowr jeer haddii la isticmaalsiiyo bahalka hadhow fahmadiisa way dhaawacantaa xifdigiisu uu dhaawacmaa dhib badan baa ilmaha mustaqbalka ka soo gaadhaya marka mandalkuna waa nooc sixirka ka mid ah waana asmaa lagu soo xaadiriyo arwaaxda ayuu ka mid yahay marka waxaan jeclahay inaan halkaa kaga gudbo farsamooyinka iyo khayaamooyinka ay isticmaalaan sixiroolayaashu wakhtigu si aanu iigu dheeraan waan gaagaabiyey macluumaad macluumaadee kollay uun guudna waa qaadateen waxaan uga gudbayaa caawa mar haddaynu fahamnay sixiroole muxuu isticmaalaa awooddiisu maxay tahay farsamooyinku isticmaalaa maxay yihiin haddaynu intaa isla soo fahamnay waxaynu caawa wax yar ka tilmaami doonaa sheekhow sixiroole inuu saaxir yahay maxaan ku garan karaa markaan wadaadkii ila wadaadadii waa ku wanbatay waxaa la yidhaahdaa eh, sixir barar iyo wadaad barar iyo caaqil barar iyo suldaan barar baa jira ma ogtaha marka wadaadadii noox walba way yeesheene wadaad bararkii maxaan ku garanayaa inuu yahay kii sixiroolo ahaa ee mufsidka ahaa ee shayaadiinta iyo jimanka adeegsanayey sheekhow astaan aan ku garto ma ii sheegi karta waa muhiim inaad cadowgaaga barato sifooyinkiisa inaad wax ka ogaato si aanad ugu kadsoomin waxa ilaahay kutubta iyo qur-aanka inoogu soo dejiyeyna waa inaan waddada saxda ah iyo midda qaldan aan ku kala garanno oo hadhow aanad odhanown ma ogayn iyo maan garanayn marka waxaan in yar isdul taagi doonnaa iyada oo astaamuhu ay badan yihiin calaamadaha aad ku garan doonto wadaadka aad u tagtaa inuu sixiroola yahay way badan yihiin laakiin inta ugu muhiimsan baan kuu sheegi kow su'aaluhu can ismi اlmariid wa ismi ummihi haddaad wadaad awfaaq isticmaalaya ama kutubtaa sixirka wax ka eegaya ee kuu kitaab dayaya hadduu ku weydiiyo magacaaga iyo magaca hooyada xadaari xadaari hadduu magacaaga iyo magaca hooyadaa ku weydiiyo ka feejignow wuxuu isticmaalayaa waa talaasim iyo awfaaq iyo barhatiihim iyo jaljaluutiya iyo jin iyo jaham buu isticmaalayaa waxbuu soo xaadirinaya aada uga feejignow mar hadduu ku weydiiyo magaca hooyada muxuu uga jeedaa magaca hooyada inuu ku weydiiyo wuxuu uga jeedaa bay yidhaahdeen culimmadu laba sababood baa ugu waaweyn ilaahay subxaanahu wa tacaalaa insaanka abtirsiin buu u sameeyey mukhaalafata shariica inuu shareecada ilaahay ku khilaafo ayuu horta uga jeedaa oo ilaahay subxaanahu wa tacaala suurat اlaxsaab aayat alkhaamisa wuxuu qur-aankiisa ku yidhi udcuuhum liaabaa'ihim udcuuhum liaabaa'ihim haye huwa aqsadu cinda allah inaad ruuxa ugu abtirisa aabbihii taasaa cadaaladda ugu dhow aqsadu cinda allah taasaa ugu cadaaladsan haada alaaya wuu khilaafay ninkan saaxirka ahi udcuuhum liaabaa'ihim tamaaman wuu ka hor yimi khata' buu ku dhacay loogu adeegayo shayaadiintu markuu ka yeelay ila macsiyuu ku dhacay soomaa aayad dhan buu jebiyey ilaahayna wuxuu kugu yidhi wadcuuhum liaabaa'ihim waa kow taani shay meel adinaan waxba ka eegayn bay culimmadu ka eegayaan waxay yidhaahdeen luqada shayaadiintu ay fahamto baa taasa shaydaan aabbihii loogu abtiriyaaba ma jiro sababtoo ah aababa male waa uun waa ibnazina maydhan shayaadiintu waa kii rasuulkeenu sheegay calayhi salaatu wasalaam labada ruux ee muslimiinta ee markay isqaba ee wixii ay ku kulmeen firaashkooda bannaanka kaga sheekeeya waxay la nooc yihiin shayaatiinta sekadaha isku roorsada xadiidkii saxiixa ma xasuustaan shayaadiintu isma mehersadaan wadaad isu meheriyaanadee ma jiro shayaadiintan wadaad meel u fadhiyo qabiltu nikaaxaha u yidhaahdaa dee ma jiro mid walbaaba tuo iska roorsada xayawaankaasuun dee xooluhu miyay aabbahood ku abtirsadaan kuma abtirsadaan waa ancaam oo kale o shayaadiintu markaa shaydaanku moxamed binu ismaaciil ma garanayo shaydaan walbaaba hooyadii unbuu yaqaan marka ciddaad adiguna la itisaalaysaa cid hooyadeed taqaano un weeyaan marka waa inaad magaca hooyada u sheegtaa inaad magaca hooyada ciddan wax loo qabanayo waa inaad magaca hooyada u sheegtaa oo waxaan doonayaa inaad wax igu qabataan ama aad sidaa yeeshaan ama aad kala eridaan ama isjeclaysiisaan ama aad soo xaddaan ama aad bukaysiisaan moxamed binu maryama markaad u tagto qofka aad u qabanayso maalan baabka haddaanad hooyadii garanayn muxuu samaynayaa awgan maxaanku idhaha sixirka isticmaalayaa wuxuu ku odhanayaa dan uga bax magaca hooyadii haddaanad garanayn xaawaaba hooyadiia ah xaawa soo dhamaalin ma xaawo ma nihin aadam iyo xaawadee asalkeenu soo xaawo maaha haddii magaca hooyadaa la heli waayo waxaa lagugu abtirinayaa xaawa lagugu abtirinayaa magacaagiiyo magac xaawaa la ysku qabanayaa waar may fahamteen marka halkay ka wadaan waxa weeye waa abtirsin shaydaan weeye shaydaankaa ku abtirsada hooyada marka shaydaankaa la adeecayaa masalo muhiima oo kalaa jirta maxaa ninkan magaca hooyada muxuu ka rabaa magacaaga iyo magaca hooyada marka eh, loo bedelo tiro marka magacaaga iyo magaca hooyadaa tiro loo bedelo ee tiradaa laysu minguuriyo ee kolba wax qaab loo tuuro in toban ka yar baa soo hari doonta intaa tobanka ka yar baa waxay u abtiriyaan qofka burjigiisu ku yahay burjigiisu ma naariba burjigiisu ma hawaa'iba ma maa'iba ma turaabiba waxaa la rabaa marka magaca hooyadaa lagu weydiinayo burjigaaga in la helo waxay burjiga iyagu u yaqaaneen muxuu ka faa'iide yahay burjiga wuxuu uga faa'iide yahay iyaga nooca sixirkee laguu qabanayo munaasibkiisay raadinayaan hadduu burjigaagu turaabi yahay sixir dhulka lagu aasaa laguu samayn turaabka lagu aaso oo jimanka iyo shayaadiinta burjigaa ku shaqaysa waxay awood u yeelanayaan sixirkaa dhulka lagu aasa inay halkaa ku ilaalin karaan makuu dhacday markaa saddexdaa masalea ugu muhiimsan in awgan sixiroolihii magaca hooyadaa ku weydiiyo magaca hooyada inuu ku weydiiyo saddexdaa masala horta ugu muhiimsan waad la fahamteen hadduu wadaadka aad u tagtay ku idhaa magacaaga ii sheeg ood u sheegto idhaa iigu dar magaca hooyada ka bood markiiba haadaa waa saaxir wuxuu rabaa inuu meel daran kuu diro inuu meel daran iyo daadiiskaa riduu rabaa qodobka labaad ee ninka aad u tagto maalan inuu sixiroolo yahay iyo in kale aad ku fahmayso qaarkood wuxuu kaa dalban doonaa markaad rabto inuu wax kuu qabto aathaar ama raadad noloshaada xidhiidh lale ama qofkaad si u qabanayso baabka noloshiisa xidhiidh lale aan idin fahamsiiyo maalan islaantiibaa waxay rabtaa inay odaygeeda ay keeno geliso oo amarkiisa aanay ka tegin aanu ka tegin oo ay soo fadhiisiso oo ay soo yuururiso waxay u tegaysaa kii sixiroole waxay rabtaa waxaan rabaa inaad wadaadkii dee ii soo fadhiisiso oo aanu meel kale iga marin oo naag kale guursan oo caynkan iyo caynkan bay ku odhanaysaa wuxuu ku odhanayaa marka waa yahaye waxaad ii keentaa timihiisa wax ka mida ama garhfeedhuu ku feedho ama waxaad ii keentaa maryaha u xidho midaano mid xoogaa dhididkiisii uu weli ku yaalo aan la maydhin ama wax iiga ama daraf iiga soo goo ama maradoo dhanba ii keen ayuu odhanaya adu raad uun ka mida raadadka noloshaada xidhiidhka la leh ama cidiyahaaga ha noqoto ama timahaaga ha noqoto ama dharkaaga ha noqoto iyo wixii aada isticmaasho waxaana loo adeegsanayaa waxaa weeye shaygan la helay ee jidhkaaga ka mid ah iyo jidhkaagu mar walba xidhiidh baa ilaahay ka dhexaysiiyaa qad naclamu maa tanqusu minhum alard wa cindana kitaabun xafiid maanta waxay og yihiin cilmigan casriga ah ciddidaad iska goyso iyo adiga in mudabdabaad iyo hirar idinka dhexeeya ay jiraan oo aanay weligoodba kaa lumayn maalinta qiyaamaha ana aad soo xaadirayso gurlan adiga oo baaradii iyo ballanjadii lagaa gooyey waagaa labaad qiyaamaha soo xaadiraysaa marka maadada adiga kaa war walba adunbay kaa mid ahaanaysaa waxay markaa ogaadeen in ruuxa d n n kiisa laga faa'iidaysan karo si kale haddaan kuugu dhigo maradan dhididkaaga lagayani laga faa'iidaysanayo ama cidiyahaagan la qaadanayo ama timahaagan maxaan ku dhaha la baadi doona sidii nebiy nebiyullaahi moxamed ba calayhi isalaatu wasalaam ay timihiisa iyo eh, gadhfeedhii uu isticmaalayay loo isticmaalay waxaa laga faa'iidaysanayaa xidhiidhka ka dhexeeya adiga iyo d n n-kaaga xidhiidhka ka dhexeeyaa looga faa'iidaysanayaa waa cilmi goorma ay ogaadeen in laga faa'iidaysan karo d n d n e-ga laga faa'iidaysan karo marka haddii uu ku yidhaahdo wax ka mida jidhkaaga ama qofka aad doonaysa inaan wax kuugu qabto wax ka mida maaddo uun ama dharkiisa ama dimihiisa ii keen hadduu ku yidhaahdo hadduu kaa dalbado ogow ninkaasu waxbuu qabanayaa shayaaطiin buu adeegsanayaa nacuudu bاllahi min sharih mararka qaarkood waa qodobka saddexaad sixiroole waxaad ku garan doontaa mararka qaarkood haddii loo tago طalabahu axyaanan lixayawaanin bisifaatin mucayana markaad u tagto wuxuu kaa dalban doonaa neef sifo gaara leh neef sifo gaara leh ama digaagad sifo gaara leh ama diig sifo gaara leh hadduu xayawaan uu sadqaynaya kaa dalbado oo sifooyin gaara waxar yaroo kurka guduudan ama afarta qooba madmadow ama caynkaas hadduu ku yidhaahdo wuxuu rabaa inuu shaydaan ku casuumo hadhow dhibaatadiisuna kaa fogaan mayso yanqalib isixr cala asaaxir adiga isku kaaroogi karta walaa yuflixu saaxiru xayu ataa hadduu ku yidhaahdo neef ama shay nool aan sadqeeyo keen xadaari waa saaxir weeye wuxuu rabaa ama qofka aad ku dirayso oo inuu aakhiro u diro ama adigaba inuu isku kaa rogo wixii la samaynayay way badan yihiin sifaadka Eh, aan maxaanku dhaa ka soo diyaariyey saaxirka iyo waxa lagu garanayo eh, waana idinku dheereeyey caawa casharkeennu halkaa ha inoogu joogo casharka inooxiga waa sifaadka saaxirka oo aan dhammaystira insha allah iyo sifaadka qofka sixran inaad sixranta iyo in kale maxaad isku garan doontaa allahu akbar asalaamu calaykum waraxmatullahi يا قومنا هبوا لنصر إلهكم ونبيكم وشريعة الإحسان